baabu istixbaabi taqdiim lyamiini midig marisiyaawshay sunonimadiisi andaabey fi kuli ma aladigi kuli shay midigla marisiyaw huwa maagado min baabi takrimi karaama baab shehaabi baabu istixbaabi taqdiim lyamiini midig marisiyaawshay sunonimadeedi anbaabey fi kuli ma aladigi kuli shay midigla marisiyaw huwa maagado min baabi takrimi karaamen yani hishmeeyo ama karaamen baab shehaabi kalwudu wadalika kalwudu waysidii oo kaleebua wlgusli wakalgusli gaboynidi oo kaleeb lubsi sawbi wakalubsi sawbi dhalki gundushidiis oo kaleeb wanacli wakanacli kufti oo kaleeb walkufi wakalkufi kufki oo kaleeb wasaraawili wakasaraawili sirwaalki galashidiis oo kale wadukuli lmasjidi wakadukuli lmasjidi misaajidki galawshi oo kaleeb wasiwaaki wakasiwaaki rumaysadowki oo kaleeb wa walitixaali wakalitixaali kuulaysadowki oo kale wataqdiimil وتkليم اadفاr وkatkليم اadفاr idhi jarawkood oo kalebua gasi shaarb shaaribki mangasay oo kalebua وanat fi lbd وanat fi shacr lbd golonki tinti sifoshi oo kalebua وaxalgirasi madagi hirowshay oo kalebua salaami salaamti min ahilku salaam nafsaday min asalaati salaadshilkubahay laku salaam nafsaday oo kalebua وalakli وakalakli ama oo kale وashurbi وakasurbi ama oo kale وalmusaafacati gaangiliyowki oo kalebo waislaami lxajar shiki alajarki alaswadi mid waislamawshi oo kalebo walkhuruji wakalkhuruji bo oo kale min alkhalaa'i muskulkuba walakdi wakala akdi gaadisho oo kale olabaay oo kale abaay siismo oo kalebua wagayri dalika wakagayri dalika almadkuuri madkuurkas kaasi keyrsi oo kalebua mimagine huwa magaba fi macnaahu macna almadkuuri kan la sheegi macna gaba ee musanifka raximah llahu maylea midigdi mariisiyaw shee sunanimadeediy baabka kuadleer wali ba o min baabi takrim wali min baab yani wa ka min baabi lihaane ho yes e mismahe bidi lamarisiye laakin wali min baabi takrimi be may lamarisiye midiga la marisiye manin gaaday waysada oo kale waysada midigda mayli maylanijeed galnya oo kale galanti midjeeda kahor mare luto oo kale luto midjeeda lakahor mare gogoymadini kadalika ini la ladige markaas kankal gabooye gabgaboysudkini kadalika galanti midjeeda langidgoy lagabgaboye tankal markaaso darka marki lagalaba sada kamiiski shaatag iyo sirwaalka oo kale yoona midiga lakamarsiye garabka midgeeda kota garabka lageliye shaatag oo kale koftan marki lagalaba luto midgeeda kota lakahormare kofka oo kale yani iskaalsi walalimid ayon luto midgeed min bab tafrim ha ah kara gundul sirwaalka sunoob lagalaba sun luto midgeedla misais marki lagalaba luto midgeeda lakahormarsiye marki larumaysado galanta midgeeda lakarumaysade marki lakuulaysado ili midgeeda lankule galanta midgeedan lakakuulade marki doli jarawka inta midgeeda lakahormare shaarowka marki lamangasey oo ka dhinig midgeeda lakahormare golonka sintis marki lagufaw tang midgeeda lakahormare marki guraw madag marki lahiraw dhinig midgeed ya inta bilaawa laley of wala hiraw midig inkubilaawa lare midiga lakahormare marki salaado kusalaam nafsadaas midiga lan salaam nafsade marki wala ama galanti midgeeda lakaame marki wala dhamaw yani galanti midgeed ya laka dhame yani weelki galantiyo or hadolka antiledan yeedilay kuwaraabas hadi fadaw bukeer jabo hadi fadow dhiyo galantaas midjeed bay lakwaraabe waan lakaame daai musaafaha digo salaamason galanta midjeeda ka salaamas yani galanta bidheed mandhiiba tan tan wala inka jarehen tan gortoy tan salaan meraas mana tan midjeed bay ka salaamas bid hadi kale yani waa kay masalan ba antiyada ahay sugaase markaas kubaa tan midjeed bay markaas ka salaame xajaru aswad hoob kacbadaad roogdo dawaab sameeyeson xajaru aswadka marki la salaamo galanta midjeeda laka salaame hoobka dheerto a ah. hoob kale waa ku kuduga ikadongada itaba hoob kale ku dheerto galanta midjeeda si dheere mana taas oo kale marki masulakubaanto midgeeda lahor marisiye marki wala gaado galanto midgeeda lakagaade marki walasiyo galanto midgeed wali al waliba lamid eho on taas lamid eh oo min baabi takriimba e eh, galantaas midgeeda lang isticmaala wa wayustaxabu may lusunaaye takdiim lyasaari bida marisi o shay lusunaaye fi dalika almadkuuri kan adla sheegi wali ka horjeed wali min baabi takriim an hayne ka horjeedo yani bidi la isticmaalay markaas ahe masalan ba wali ka horjeed marki on yani saas oo kale a usuba bacdu misaal ahaan hanin sheegi badin yin misaalay laakin kal intikaadi kaadsado oo kale garanta mid hadalka kaadsade walbusaadi wakalbusaadi yani tufa oo kale dhinig biteed yalan tufa an ilyasaari waatan liu ah wakalintiqaadi yani kaadsado oo kale bu an ilyasaari bidesh yalan kaadsada wa an ilbusaadi tufa oo kale bu an ilyasaari bidesh yalan tufa wadukul lkhalaayi wakadukuul muskuli galaw sha oo kale bua muskula marki la galawna maya hakubao fade dukul lkala saas a waka dukul lkala muskula galaw h yani galowkeed oo kale muskula marki la galaw ama suugasay la galaw galanta bidheed lasa bidheed alkormarisiya walkhuruji wakalkhuruji ba oo kale min almasjid lakubaha masaahid marki la galaw migala marisi agsa kolkooba kumudahaso binaanka anjeed meel makaan aflal aho masaahid kubahaso binaanka anjeedla imaha bidiha marisiyaas a tanmidgeeda masaahid akreebas wakalc lkufi wakakalc lkufi kufki siibawsi oo kale markaad kufka isku siibasoon yani lutiya gaawiyahayte markaasoy baabu takriim e tabideeda kor maraasa tagmidgeed kufseenka jareeelakusiibe wanacli wakakalci nacli layen kofta siibawsi oo kale kofta marki siibasoon tambideed iyo koota la siibe ilan kofta guldashidiy min baabi takriimu miligala kori maraysiay hadda hor lasiibo tambideeda la kor maraysiye walyasaraawili wakakalci saraawiili sirwaalki siibowshe oo kale sirwaal marki lasiibawna luti oo kale ankajari maku siibahayso dambideeda lakormareelilay oo dhay marki lagiriyaay karaamo a kargaladawka midiga lakormariy si adakso wa sawbi waka khalci sawbi dharki siibowshe oo kale dharki marki iskasiibaasa dambideeda lakormareelilay walistinjaay wakal istinjaa istinjidi oo kale bua marki laistinjidon galanta bideeda lakiistinjoodi wa ficli lmustakdaraati waka ficli lmustakdaraati waxyaalihi la goronsada falawsha oo kale lago la goronsada oo dhan dambideeda laga isticmaale wa isdo alilmida bedi laga isticmaalo waashyaahi dalika waka ashbaahi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase walishibah oo kale bua qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay faama miligdiya lamaanay faama man man qof ala qofki uutiya huwa manka lasiyo kitaabahu kitaaba man manka kitaabsha lasii biyamiini miligdisa kusii fayaqul huwa mankaasoy liibanay may ka goolay ha umu kooya idra u kooya akriya kitaabi an kitaabkay kooy akriya sa erewa yani hadaha usagta waa hawafilere walka joogsaday kitaabii lakadhikansaasa hada usabtilay fama man gofal gofki utiya huwa manka lasiyo kitaaba kitaabama manka kitaabka lasiyo biyamini yaminima manka midigtisa kelikusi fayaqulu huwa mankaas may kagoley ha umu kaleya kooyi sere mana ha umu hakumu hudu yani gaza igra kitaabi oo kale adaahiru anaha bimacnaa hakum hakum oo kale kadhigan yani hudu gaadadaw kitaabi kitaabkay kooy isu shoobahay koy kitaabka ilfiriya koy akrisada sare mana koska orda yani masalan imtixaan koobka barmoos imtixaan shilangargo fade mana wali o sheeni koy firiya lay mana untanga sheene inta bunda sheene inta kala sheene iyo lay wargadua la firiye kalkun kiyaamadina saaso imtixaanki lanki barmoosi kitaabkia dadka dhon laaki laaraganga fade shishoobkusu faraha kubadadaw markaasa ilahay lay mana fa yaqul huwa mankisuga may kagolay ha umu koya yani wa kay hakumu oo kale kadinta koya idraw akriya kitaabi kitaabkay koy akriya kitaabkay nidiga loosiya kitaabkay faylabesajini galay sali mana waqaala lahu tacaala ilahay may ka gooley fa asxaablyamaymanati midig asxaabteedi ma may asxaablmaymana midig asxaabtiya may haayang may kaogaahi wa asxaablmashamati bid asaabtiye ma maxay asxaablmashamati bid asaabtiye may haaden waryooyinmalew taas bid asxaabtiye fa asxaablmaymanati midig asxaabtiye ma may asxaablmaymana midig asxaabtiya may haaden sarjinaad ay dadkaasoy wa asxaabulmashamati bid asxaabtiyana ma may asxaabulmashamati bid asaabtiye may haadeen yoona reernaared waay kolka yani midigdaasa la marisay asxaabulmaymana midigdaasini faylato ya hadidka tusiyahay yani aayaatkan ma tusiyahay وan caiشhaa رadi الlahu taعala canha galat caiشha may ka goolay kana rasuul الlahi sala الlahu alayه وasalam ilahi rasulsha may haade yucjibu ini acaaib geliyahu rasuulka may acaaib geliyaaye atayamunu midgeysado iyo acaaib geliyaay fi shanihi fi shuunihi shuuni nabi nabag shanyaal shay kulihi kuli shoni shaniyaalka kuli shoni mid geysan saasacja isgeliyaasi fi duhurihi wahi yani fi shani ba lereedan baclu tafsis fi duhuri duhuri nabi nabo daahir gaadashadiis midigaja isgeliyaasi watarajuli wafi tarajuli tarajuli nabi nabo shan laysado shay watanaaculihi wafi tanaaculihi tanaaculi nabi naba kooba galashadiis oo dhan may ajaabgeliyaayen midig midigdaasa ajaabgeliyaaya midiga jiray waliba min baabi takrima midiga koor maraayraso saasa lambaaid kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ay haaday yucjib ini ajaaib geliya hu nabiy atayamunu midgeysado i ajaaib geliyaay fi shanihi shani nabiy fi shuunihi shuuni nabiy nabag shaaniyaalshay kulihi kuli shuuni shaaniyaal kulisho kulihi bimacnaa mucdamihi shaaniyaalka mucdamkoodi midigi ajaaib geliyaay manaa mucdami may maybo shaaniyaal may jiraana oo bida yani lan sameeya min baablihaano wala bidin isticmaale kalku kashanihi kulihi ay mucdamihi alkawile ay waliba on ya mucdam eho shaniyaalshay mucdam e may ajaabgelihayn midig hormar may kumide bacdumisa fi duhuri yucjib tayamun jaarumajruur jaarumajruur kubedelaale yucjibu may ajaabgelihayo anabiy atayamun midgeysado fi duhuri daahirgaadishiisini midgeysad markida daahirgaado galanto midgeed wijig sugbaa soo kale la dhige laakin galanto midgeed midia ka hormaraay luto midgeeda ka hormaraay saasa jiray daahirgaadishidi watarajuli wa fi tarajulihi tarajuli nabina ushalaysadoshe midigi ajaabgeliyahay marki shanlaysada dhini midgeeda shanleeyahay watanaculi tanaculi nabi naw kobolgalashadiis midigi ajaaib geliyahay marki kobolgaladawna midig lugto midgeed taasa koban geliyahay mutafaqun caleyh وan an caiشhaa رadi aلlahu taala ana galaba aisha may kagooley kanat yadu rasuul ilahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka galantiis midgeed may haatay liduhuri duhuri nabiyan diyaarsanayti وabacami bacami nabiy wakanat lyusra galanta bideed may haatay likhalaihi khalai nabi naba makulisi an sugnaati wamaag wali maaga an sugnaati kana huwa maagaadi min asan min adan wasake xadiث صaحيح way rawahu abu daud وغayr غayr abu daud awriyen bisnaadin صaحيح akuriyen ana وanha an caiشhaa qalat caiشha may ka golin kanat yadu rasuuli الlahi sala الlahu عalayه wasalam ilahi rasul shay galantiis may haatay yadaasor yumna midgeed liduhuri duhuri nabi naba daahir gaadishadiisi an sugnaati galanti midgeed may lang suubiyay bahaari kuwaysaysadaay kagoboysadaay wabacami wali bacami bacami nabi naba hungurishen sugnaat wala kaamay wala ka dhamaay wakanat lyusra ganyaba saasangisanaaynnn saasanin kubahanyi wakanat lyusra galanta wakanat lyad lyusra galanta bideed may haatay likhalaaihi khalaai nabi naba yani muskulisyan sugnaati isijooda yani kisiraashadaay wama wama walimaba an sugnaati wakanat lyusra may insugnaatay limama ladigi kana huwa maagahaaday min adan wasak eh walal wali wasak e galanta bideed lang isticmaalayo xadiun hada xadiun saxiixun saxiix waay sawama yuda xadiska abu daud o ayr ayr abi daud abi daud arsen weriye bisnaadin sanadya kuri sanadkaasoo صaxiixin waan umi cabdiyata radi alahu taala canha ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may kagoray lahuna yani wa kay lahuna linisaa bilaantumay ngaray fi gasli ibnati ibnati nabiy nago gabarti zaynaba e radi alahu taala canha digowshe may ngaray ha ibda'na bilaantetin bilaawo marki dhigaasan bimayaaminiha mayaamini zaynaba arisay zaynaba midigyaalshe kubilaawa wa bimawaadic lwudoy waysada mawlaacyaalshe kubilaawa minha min zaynaba zaynaba heshe ku ahaadeen mutafaqun aleyh waan umi acdiyata radi allahu taala anha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay golay lahuna linnisaai bilaanto oo dhigaayen inaba dhigaayen may ngaray fi gasli ibnatihi ibnati nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka gabarkiis marka dhimati dhigowsha may ngaray zaynabana ah bint ibnadiyeede radia allahu tacaala canha marki la dhigaay bilaanta rasuulka may ngaray n sheegay ibdana bilaawa bilamay bilaaw bilaawa eri mana marki gabarta dhigaasan oo miisa dhigaasan bilaaba mi mayaaminiha bimayaaminiha mayaamini zaynaba zaynaba midigyaalsha ku bilaawo inig midgeed garahay inig midgeed dhiga garanto midgeed inig midgeed inigaas dhiga wa bimawaadic lwudui wabdana bilaaba bimawaadic lwudui waysada mawdacyaalsha kubilaabo minha min zaynab zaynabasha midigyaalsha kubilaabo mawaadic lwudu waysada meelilin weysaya meelo kubilaabo dhigado sari rasuulka sala allahu alay wasalam kalmiddaasa wala dhigaw wala weysaya kuli midgaal kubilaabo mutafaqun caleyk xadiskana mutafaq an abi hurayraa radi allahu taala canhu ana rasuula lahi sala lahu alay slam qaala rasulka mayka gole ida nta calaa ahadakom aadkin hadii on kobagaladaw falyabdahi bilaaway bilyumna midigka bilaaway hadii aadkin kobagaladaw falyabda bilyumna latumidgeed may walay kobagalashada maybua min baabi takrimu dhar la galado mise koba la galado sharafo sharafna waliba sharaf e midigalka bilaawa waida nazaca nabiy nabaga bisiibayo yani wa ka idaa naca idan tacalaa hodhayay waida nazacahu aad kadisiibay oo ahay yani naclahu kogti siibawna falyabdahu aadka bilaaway bishimaali ay bado siibow maaha min baab lihaano karla siibo kobol siib galanti lutibinaanshee lahbiya nagdaas sharaftiyanay kukaatan oo kale bililka hormare kol waida nazacahu aadka adi siibayo yani kofti naclahu naclahu naclehi kobosha siibaw falyabdahi bilaaway bishimaali bidika bilaaway litakunilyumna lutumidgeedi haatoy awalahuma awala rijlayni lamad lugaad tin horo oo suncal lankooba geliya yaatoy a ay litakun ilyumna lutumid geed yaatoy awalahuma awala naclayni lamad koboo tin horeyt oo suncalu hiya ulud yeede lankooba geliya suncalu hiya rijlid lutu yeede lankooba geliya samid geed haatoy waaakirahuma litakun ilyumna midig lutu midgeed yaatoy aakirahuma aakira rijlayni lamad lugaad tandamboytoo tunsacu hiya rijlid lagusiiba kobo lagusiiba yaatoy a kowtun iyo laylan geliya dhowtun iyo lay siibo undamboyaas karaamo ahan giliyowk iyo siibo giliyowkana yani waa ka iya sharafta leh iya lakormare hadhowti marki la siibona tambideeda lakormare tangidgeeseeda jiraas mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq ay waan absata radi allahu taala anha ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may aada yajcalu huwa rasuulka ini welaw aad yamiinahu yamiin anabiy lawo midigdisa welay lidacami dacami nabiy an welay walishiraabi sharaabi nabiy nawo sharaabsha watiyaabi an welay وayجcl النaبiy sr sar nabina bsisma wale limagi siwa dalika اlmadkur madkurka hadila hasheegi hakuheli الله ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam kana huwa rasulka may haade yajcal huwa rasulka ni welawad yaminahu yamin النabi nabo galantis midgeedi en weelay liطacaamihi dacaami nabi nabo hungurishe en weelay a galanti midgeed mayle walay ka amay i wa sharaabi النبي sharaabi sharaabi nabi nabo sharaabshe en welay galanti midgeed mayle diyaaran haytay ini walakadham walaka am wali tiyaabi iyaab nabi nabo iyaab shen weelay dharshay marki galban latumid jees galantimid jees saasa kormaraay wayajcalu nabi nabo weelay yasaarahu yasaara nabi nabo galantid bideed weelay limaagian weelay siwa dalika almadkuuri madkuurkaas kaasek weri kawaamay wuriy xadiska abu daud watirmidi imam tirmidi wuri waayrihi waayruhu ayru tirmidi tirmidi keyrkeeni weri wa waan abi hurayrata radia allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay idaa labistum hadii sin gundidaasa iwa ida tawalatum hadii weysaysadasanba fabda bilaawa bimayaminiku midigyaalkin ku bilaawa xadisun sain hada xadisun sain wa ana rasuul alahi sala lahu alay slam qaala rasulka mereg ida labistum hadii sin gundudaasan yani athawba walkamisa kuwa alwali gundudaasan hadi gundudaasan wa ida tawalatum hadii sin weysaysadasan lamadaba fabda bilaawa bimayamini biayaminikum biayaminikum midigyaalkin ku bilaawa wa xadisun hada xadisun wa xadiidkaasoo saxiixun saxiix rawaama yuriy xadidka abu daud watirmidiy imam tirmidi ni wuriye bisnaadin sanad saxiix an saxiya ka wuri وan anasin radi allahu taala canhu anas mayl kuriyey ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ataa huwa rasuulka yaseedi minan min yaseedi faata nabiy nabo seedi aljamrata seedi farama nabiy nabo gemiha aljamrata jamradiya gemi uma ata nabiy nabo seedi manzilahu manzil nabiy nabo manzil seedi minan fi minan haadiya seedi wanaxara nabiy nabo dhundawi uma qaala nabiyu naumay kagolay lilxalaagi hirow badan egimay ngaray hod qaadoy yani tintintan gaado waagobay manaa gobay waashar nabiy ishar ilaa janibi janibi nabiy janibi raasidaasi nabi nabo madishedinishaalmanimidgedengaishaari uma laysarengashari uma jacala nabiy nabo may gudgalay yucdi inisyawhi ashacra tinti annaasa dadka siyaw tinti rasuulka lakuyiri dadkan gibiyaw markaislaa intaasa gudgalay wa an anasin radi allahu tacaala canhu khatimi rasuul sala allahu alayhi wasalam anas mayla ku uri ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yata huwa rasuulka seeday minan min iya seedi mahay maniyased faata nabiy nabo yani seede aljamrata jamrat alcaqaba jamradii jamratlcaqaba leraya seed farama nabiy nabo gemey a aljamrata jamradi todobadii sidooda kagemi jamratlcaqaba todo shida kagemi famaata nabiy kalku madag hiirishin dham maalinti tumnaada shidogeelaa gemi madaga lihiiride kanaxabuwa raadi ramyool soo biyay noonkanaare kabacd madaga lii uma rata nabiy seedi manzilahu manzil nabiyi law makaan yani waa kay degshebi minan manzila makana degow sheya seed biminan fi minan hati mina meli kudegnaya seeday wanaxar nabiy nabo dhun dhawi raadi suubi na noonkina naxrigi suubi uma halgalayma uma qaala lilxalaaqi uma qaala nabiy madag hirow sheki law afgidaalajab uma qaala nabiy na may kagolay sala allahu alayhi wasalam lilxalaaqi hirow badaneegi ma ngaray ki wala hiray kud qaadoy sangari kud qaadoy gobsoy madag yan tilmaamay untu gobsoy dinign hir kud gobsoy وashar النaبiy ishaar ilaa janibihi janibi rasihi rasi nabi na madishaydhinisha ishaar janibkalaymanimidges intu gobsoer inti hir uma alaysariya ishaar hadana kambideed hadana hir uma jacla nabiy na may gudgalay yucdi huwa nabag inisyahi ashacra tintisiya annaasa dadkan giibya tinti giibiyari kalkun dadkasi mutafaqun alayh adisna mutafaq way wa fi riwaayatin lama rama nabiyu nabag marki gemey aljamrata jamrat lcagab marki gemey wanaxara nabiy nabag dhundhaway nusukahu hadyahu hadya nabiy nabag hadyihiis dundhawi waxalaga anabiyu nabag hiiridaay hiiridow dooni mana yanawala nabiyu naba dhiibi alxalaaga hirow badneegen dhiibi shikahu shika nabiy shikajalaymanamies facalaga alxalaagu hiray ashika uma daca nabiy aba dalxat alansaariyan weri radi allahu taala canhu faacda nabiy nabag siyay hu aba dalxa yasiya iyaahu shacrag yasi uma nawala nabiy nabag dhiibay hu alxalaaga shaka laysaran dhiibi faqaala nabiy mare axligihil faclaq alxalaagu kahidahidi hu ashika laysara facda nabi nawasi hu ashacra si aba dalxata aba dalxiya si baqala nabi naumay gole aksin giibi hu ashacra tintintan e bayn annaas dadka barka islaan dadkan giibi waay wa fi riwaayatin lama rama nabiyo sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she marki game aljamrat alkubra aljamrat alcaqaba jamridii oo maalinta tumnaad gameashiganki maalinti tumnaad markiisu gami wanaxara nabiy nabag dhowndhawayn sukaho ey hadyahuwa hadyahu hadiya nabiy nabag hadiyadis dhundhaw boqol neef gele mel boqolki neef gele goori wanaxara nabiy naba dhundhawa nusukahu nusuka nabi ey hadiyahu aladi kana kada saaga macahu hadiyadiisa dhumi markiisu gooriyay wali goorish amrin gooriya amray anikraanisu goori liidun isedi galantisku gooriya waxalaga dhimaystirkan cali gooriyay waxalaga nabiy nabag hiidaday waxalaga kalkun bimacnaa araadawtan waxalaga nabiyu nabag ey araada nabiy nabag doonayay alxalga hiidisho doonaay may waxalaga hiridi ma eh soogum hirin makuban hadilay faday waxalaga nabiy waaraada nabiy nabaga doonay alxalga hiridow dooniye ma wala nabiy nabagan dhiibidi alxalaagan dhiibi hihirow badnega ismihirdaani rasulka langan dhiibay kalkun halaaka wal hirayo hijaarasiyabajare kaasan dhiibi waxaahay na wala nabiy naba dhiibi alxalaaga hirow badneegyan dhiibay shikahu shika ra'sihi ra'si nabiy law madisha dhinishayan dhiibi shigagaas olaymana midgees faclaga alxalaagu hidow badneegi hiday faclagal ashida aymana ining mid jeedo rasulka nabisi haya iri uma daca nabiy naban weri abaa dalxata alansaariya radi allahu tacaala canhu abaa dalxa yan wiri anas adeershay wa yan weri abaa dalxa koo yeri faaba nabiy nabaga siyay hu ashacra tintiya siyay iyahu abaa dalxa yasi abaa dalxa hoo tintan giibi eri tintiyalan dhiibay giibiyo nagade saabtiyan giibiye uma naawala tinti rasuulka sala allahu alay slam ilaahata taabiciinta mirota hadeertay weelaka jara jartay wal dhiga jiray lankijirinsa oo kale lo raabi jiray kadahaytay tinta yani asaabto gaarkooda taabiciinta ta wuri jireena tinta oo sida aragnayhin fiidleho kadahayta lahaytay yarahay mana meel walkeediyaay ilaa mudiyaala jarti saxaabta ta bacdisho taabiciinta meelota hadeerta dhig uma naawala nabiy nabag dhiibey hu ashikal ay yani hu uma naawala nabiy nabag dhiibi hu alxalaaga ki hiro badneeg hayeen dhiibi ashika dhinigi alaysalabidheed shida rasihi nabag madishay alaysar shidadaas alaysara bidhe yan dhiibi hadan dhinin hiireen faqala nabiy nao may kagolay ahlig hiir alaahay halaago hiire dhini bidhadis faxalaga alhalaagu kiiro badneega hiiray hu ashia alaysara dhinigi bidhadiya hiiri facda nabiy nabo siya hu ashacrat inti dhinig bidhadla kuhiri hadan abaa dalxata lehedananka dari abaa dalxa hooqiibi yari marka siisaliweli faqala nabiy nao may kagolay lah li abi dalxa may aqsim kiibi hu ashacra tintintan e bayna annaasi dadka asaabtan kiibi asaabsan gibiasari og aadaabtas iya lang isticmaalay kitaab ladab iya kajarn intan oo kadhamaaday kitaabu aadaabi acaamiadan weli aadaabti kadhaha jarnlahan guri dacaadi aadaabtisa gudgale kitaabu aadaabi acaami dacaamki aadaabtis iyan kitaabay baabu tasmiyati aadaabta walan ama walan dhamaw baabu tasmiyati basmaliyan baabay fi awali awali dacaami dacaamka ulsi alxamdulilah lera bismillahi lera walxamdi ba lxamdi alxamdulilah yan baabay fi akhiri akhiri dacaam dacaamka ulsi bismillahi akhirsi alxamdulilah wala orori ynbabi gal mlif raimn ruya may luriyey an cmar bn الخطاab radi alahu taala anhu an cmara an cmar bin abi salma yafaday an cmar bin abi salma radi alahu taala canhuma qala cmar may kagora gaala rasuul lahi sala الlahu laه wasalam lian may ngaray sami laha ilahay magacaw bismi lahi dheh abdi cmar o oh, cmar bin abi salm o oh, bismi lahi dheh orta markan hore unog yar yahay kuri yarhay oh, sidaas amata hadis kuri yahay lang win lakin waktig hadisku sada sami laha lili kuri yaro o rasuulka sala الlahu laه wasalam idisaka koriya aadis oo umu salama leraw ya rasuulka zawjadiis hayt tabib nabiyu kon ida wal islaamayan gurigol islaamayan reed waa aadaabtiyala baraay sami llaha ilahay magaco bismi llahi dheh wakul aan biyamiinika galanta midgeedna ka aan wakul aan min maag hesheku aan yalihiwa maag laharirka adakilharirwa saler sami llah ala magaco bismi llahi dheh bismi llahi dhe marki walamaso wakul aan biyamiinika galanta midgeed ka aan galanta bideed walanka aan to sang midgeed aan wa huraylang nagatotan midgeedka an wakul an min maagi ka an yalihi huwa maagi yani hariiro hariro kaadkilari wakul an min ma min bacli maagi baclako an yali huwa maag lahari kaadkilari dinigkiida oo kilari dinigaas kuwedi meel kalahbato dinigaa lagodelilay mana taaso adaabto dacaamka taasa kumid bismillahi inler dalanta midgeed walka aan tahoob ada jireed ata hoorod ad iskule markaas sifadon tasarufaas laakin hoob la kili jarma diniga kilhari dinigaas kuwed mana ooba wala bekaki inogoda har warkaas oo kale maase hilibka diligoola lasubay meel wala kugaaday dhimale markaas yani laakin hoob wala maybu aha isku mid lain baris lain soor laino ambulo lain ma dinigoole lagoolay markaas dini kale nimbatolile mutafakun caleyh xadiiskana mutafak hoob walaha duugi jiraan dinigaalagoydi sidaas meelo lay fata sidaas almana ma meelas kale nimbatme mutafakun caleyh waan caisaa radi allahu taala canha qaalada cisa may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsi may ka goolay ida akala axadukum axadkin hadii oonayo aamaw falyadkur marka horeysi husoy bismi allahi tacaala ilahay magaashay husoy bismi llahi yaroy fain nasiyahu axadki hadii hilmaamo ay yadkurahu axadkini huso bismi allahi tacaala ilahay magaashay hus hadii hilmaam fi awali awali dacaami wa dacaamka welshi hadii hilmaam maha ama fi awali awali lakli ida akaleegnin yaalay masdarka melnagaan fi awali awali lakli aamowka welshi hadii sooniya bismi llahi hilmaam falyagul yaroy bismi llahi awlahu waaakirahu siyara ida akala axadukum aadki hadi walama fadaw ida araada axadukum an yakula aadkini walama hadi fadaw runtis walamokum bila norto falyadkuryoso bismi llahi taala ilahay magashi bismi llahi siyara oo melaka gaarsada bismi llahi fain nasiya huwa aadki hadi hilmaamo an yadkura huwa aadki inihuso ismi llahi taala ilahay magashi inihus hadi hilmaamon fa yani fi awalihi awali lakli a amoka ogulsha hadi bismi llahi hilmaamo dooradi datrogdina ato falyaqul yaroy bismi illaahi awalahu waaakirahu sidyaro aakulu ame bismi illaahi alla magaasheeka ame awalahu awal akli ama kabul shay aakhirahu aakhira akli ba saarasalilay mana bes markaasay may bu aha mayli sheegay yani waaki masalam xadiis kale haayay shaydaan xaadire lari gofka min aadinka an xaadire wal al walba oo gofkan suubiya un xaadire ilaa lanka ilaahay magangalo bismi illaahi irmaahin kolma hooban guri amaso bismi illahi ar shaydaanka sila ame ay amne kalkun bismillahi l maama koris maalslaalkaaslamle is ilahay ba magangalay bes ila yani alihi is kalgi iya ku magangali bes makidawaada kor markaas no bismillahi bad er kal awal sha hoob oh, adla alla hilmaanto binaadan la hilmaantona ma bes fal yaqul bismillahi awalahu awal alakli waaakirahu aakir alakli taas ero ililay mano sawama yura xadidka abu daawud tirmidi ogala tirmidi may gole xadisun hada xadisun wasan jadiid hasan saxiihun o oh, saxiihun saaso basmalag mana awalkana wal sunaayo aklahoobe awsadkana wal sunaayo aakhirkana wal sunaayo mana awalka bismillahi lato hilmaanto awsadka bismillahi hadii hilmaanton aakhirka bismillahi awalahu aakirahu lat abu daud weriyey xadiska tirmidina weriyey wakala mayra tirmidi xadiun hada xadiun asan saxiixun saxi asan asan ayo saxiixun o saxiixun waay وan jaabirin radi alahu taala anhu gala jaabir may ka golay samictu rasuul lahi dheegi sala الlahu alayه wasalam yaqul rasuulka halka gola dheegi ida dakala rajul rajul hadi galo baytahu bayt rajuli rajul gurusi galo fadakarahu rajulka allah taala ilahy os cinda dukuli dukuli rajuli rajulkaas galowki sagdeed wa cinda daami daami rajuli rajulkaas daamki sagdeed bismillahi ero qala shaydaan shaydaan may kagolay liasxaabi asxaabi shaydaani shaydaan asxaabtis jamaaci lijaraan oo yoon iska wareegayan walfisaadiyo isla jaraan jaraan may kagolay lama bita lakum baryaw masiin sugnaan walaa cashaa cashan masiin sugnaan sare waida dakala huwa axadki hadii galo albaytahu gurusi galo falam yadkuran husne ahi allah allah taala ilahay magaashan gaarne cinda dukuli dukuli rajuli rajulki galawshay bismillahi erna kaala shaydaanu shaydaan liaxsaabi man hare adragtum helele almabita asaabiya saaxiibyaal waa dhawaado meel baridan heleena saliimana waida lam yadkuru axad kadi allaha taala ilahay husn cinda dacmi dacmi axad kaala shaydaanu here adragtum helele almabita baryo iyo walcashaaa oku yani waa kay barigalkin toosinya cashi iyo meel bari galam halagala leimana gala ruro kawa muslima muslim iyo adid wuriyey waladinang ogayne yani nang kuwargabne rasuulka nin sheegay sal lahu ala slam waana xaqiige kalkun si nangku nabad rasuulka nin digaay ila may e wal al waliba oo dantenka jarta wal sheegay macnaha una bin aadam yani isku adag maahin wal kasta taasi walan aamaasi walan dhamaasi in dareeraasi fadheedaas wal kasta gaabka dhan mayla faday diinta le ala yani cala alkitaabi wasuna laini haadan wal kastada suubiyaasada kun gurigii aamaasi gurigii ka galaa fi kulli wali tilgala wali kala ninsheekoyahay oo eeb ah unan kuwargam wali batibkan e eh, wal nin sheege mana si ilan kudigtoon adoo walayo eh yani wali dheefka jartoon walkin sheege si hadowti aakhira mustaqbalkan faylaha ida dakala rajul yaqulu nabiyu samictu rasuul allah yaqulu rasuulka walaa deg ida dakala rajul rajul hadi galo baytahu bayta rajul hadi galaaw e galaw doono mana ida alaata ida tasbiya maylere jumlad iyo galaas idaata idaata shardide wal oo yani xaqiiqan hayne galaas o hadu kubacda dhii doona iyo galaas idaata mana in khilaafsan in yani wa kay saas kol ida ida dakala yani galaw hadii fada waay ida dakala arajul ida araada arajul rajul hadii doono dukula baytihi bayt rajuli wa ida araada rajul hadii doonaa adukula galaw fadaw baytahu bayt rajul rajulka gurishay gal fadaaw fadakara huwa rajulka reer marki galaay huso allaha tacaala ilahi huso cinda dukuli dukuli rajul rajulka galawkisa bismillahi er iwa cinda acami acami rajul rajulkaas gacanteed bismillahi ero marki gala marki on walama bismillahi ero qaala shaybaan shaybaan ma eray yasaabi saabi shaybaan shaybaan asaabtis ma eray idin shay ma eray laa mabita lakum baryo masin sugnaan lankan kan e ilahay sinkume galay magala kotan gurugun sere mana shaybaan masilbari gala magala lili walaa cashaa lakum casho masin sugnaan sali galowna masin sugnaan baryo cashona magabtan godooma sali iyo otirnyosinga godooma waidaa dakala huwa rajulki hadi galaayo falam yadkur rajulki musni allah taala mus cinda dukuli dukuli rajul rajulki galowkisa bismilahi erna kala shaydaan shaydaan meray adraktum heleelen almabita baryo heleelen fere waida lam yasur rajulka din husne allaha taala husne cinda dacami dacami rajul rajulkan gurish adgar bismilahi meren kala shaydaan mere adraktum heleelen almabita baryo walcashaa cashan gurin heleen fere rawa muslim muslim adis guriyey kolka basmaladaasala kubadbaade an cudayfata radi allahu taala canhu kala cudayfa mayka golay kuna unhaan ida xalarna hadii xalirno maca rasuuli lahi sala allahu alay wasalam ilahi rasulki mashi halir dacama dacam hadin hadarna lam nalac naxnu namadijiyaan aydiana galnyaga nadijiyaan cala linaai weelka korshay makadijiyaan xataa yabdaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam ilahi rasulka inta ku bilaawa saasun guroob la bilaawo hortalishen lanki koginga lasuge ha bilaaw maaragna aadaarta saaso mana lanki winga bilaaw lere mana yani ma hoob reed la bilaawo marka la bilaaw reed kulbut kulbut yani wa kay kulbut kormalelere reegol wedelegaasiye kowta bilaaw e lanki winga kormare mana usil hormarisiye kalku may l hada saxaabigan jaliilke hooban guri meelaliseen rasuulka sugaanaya la kalku lankadela halkuwinayo dinle halkuwinayo walba lakuwinayo kabiro kabira lafade mana lanka wina kahor mare isila marisiye hoob la waraabiyo nasle lakabilaawe lan winaag yani winayo sharafalan weelahay maahin usin gurig dadka ku dheerma mana ida kuna kuna mayhanay ida halarna hadi haadirna maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she maci adin haadan daama haadarna lam nala naxnoona madijiyana yaydiyanaaganyagan madijiyana ala acaami makadijaanyaa runti inte hataa yabda sugaani hataa yabda rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilaa rasuulka inti kubilaawo fayalaca huwa rasuulka kudijiya yadahu yada nabiy kudijiya ala acaami waay saasa caadadan hayni ntabarnayna saasa kadhagamaani lankoreed lankala gedaalkukoreedgeko yani wa inaa una halarnaa haadirni macahu maca nabiy maratan lahaadirni dacaman lahaadirni undhagankaana saasahay rasuulka saasan winayaan maalinta oreedn gurbe lishen unun haadirni fajaad may koytay jaariyatun gibirta walban korgamniya koyti kaanaha ana aljaariyata gibirtiyo ablamid tudfacu tilira reeba waab kormartooba fadaha tila reeba waablamid fadahaba sabti litalaca araada dokel waa doonti litalacimi dijiido yadaha yada aljaariyati gibirti galantiya dijiido fi dacami kadijisaasa doonti faakada rasuul lahi gobodi sala lahu alayه wasalam biyadiha yadi ljaariyati jaariyadi galantiya gobodi uma jaa acraabiyu lankasun reerbaadi usun dhaganki oo rasuulka nakuna dhagmaanay tacdiimki an kasaan ya usuna koy kaanama yudfacu huwa acraabiga soo la reebo lamid foolba galanti gili fadaay faakada nabiy nabo gobode biyadihi yadi acraabiy acraabi galantisa gobdi faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheme gole ina shaydaan shaydaan ya yastaciluha shaydaan halaalsadee adacama dacama halaalsade wa hal laa yudkara lang husniyan halaalsade yani ism llahi tacaala ilahay magaashe lang husna aleyh ala dacaami kusuge wainahu ina shayطaana shayطaan ja huwa shayطaan koy musaaxiban haala saaxibsinyi bi hadi ljaariyati gibirtantan sora saaxibsinya koy liyastaxila sin halaalsado biha bisababiha sabab ljaariyati jaaridin sababshan ka halaalsado faakadtu gobdi biyadiha yad ljaariya jaaridi galantiya gobdi fajala arad fajaa huwa fajaa shayطaan hadan fajaa shayطaan shayطaanka adina koy bihada multabisan musaaxiban badaba musaaxibi lere musaaxiban haala saaxibsinyi bi hada alacraabiy reer badigin usora saaxibsinyiya koy liyastaxil lah shaydan sin halal sugo bihi bidacaami faakatona gobodi biyadihi yadishaye acraabiya gobodi wallahi ladi nafsii biyadi alihi naftay yadis kusugnaate kadhaaraday ina yadahu yada shaydaani shaydaan galantis fi yadi galantay fise kusugunta maca yadayhima jaaridan iyo acraabigan danyashililgal uma dakara nabiy nabo husi isma allahi tacaala wa kala nabiy nabo waan ami a kawaa muslima muslim ya adiska uriyey ee rasuulka hore maynin sheegay hadiski hor may ini shaytan hooban guru bismillahi lin erna kooyaw ya nin sheeg haddina geeku soo kooya lagobdiyala nin sheegaay an cudayfata radi allahu taala canhu qaala cudayfa may ka goray saaxibu sir ha saaxibu siri rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam qaala cudayfa may ka goray kunaa unhaani ida xalarna hadii xaadirno maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha maashe macaman daam hadin haadirna lam nala naxno un idiyanaagalnyaagan madijaan akufanawa kafiyaalkan madijaan ala daam hata yada rasul lahi kubilah sal lahu alayه salam fayadaca huwa rasulka dijaw yada yada rasulka dijaw ala daam tacdiima lah rasulka winayaani nguri hooblisheeg inti isku taabada gal inti isku dijaw galantaan madijaan waina un reed halarna haalirnay macahu maca nabiy maratan fi maratin sookadoo daama daam haalirni fajaad may koytay jaariyatun gibir soo koytay kan ana jaariya taba lamid tudifac iya jaariyad lir reebow lamide fadahabat faaraada doonti litalaa ini dijiidoyadahay dad jaariyati fi dacaami dijid ya doonti faakada rasuul lahi gobday sala lahu alay slam biyadi diljaariyat nugdayaraywa galantiya rasuulka gobdi uma jaa araabiyo wala nang argaani rasuulka nang argaani ragahay galantiya gobdi mana ilen galantan oo ligiliyahayo shaydan ligilisa fadaa uma jaa araabiyo lanko araabiya suna koy sukaan lbawaadi dadka baadiya sunaan kumide kaanama yudfacu kusoo dhirreebob lamide kaanama yudfacu huwa acraabiga usoo dhirreebob lamide faakada alacraabiyo acraabigi yani faakada nabiy nabo gobday biyadi yadi arabiya gobodi nafki arabiga galatisreeb faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay kagora ina shaydaana shaydaan yastaxilu huwa shaydaan xalaalsadee adcaamahan guruga oo meelolisheenaw ya xalaalsade anlaa yudkara langusaani ya xalaalsade ism llahi taala ilahay magaashila ngusaani aleyh ladaami dacaam ala dacaamka ilahay magaashila koosna usun xalaalsade aamew wainahu saasa adidisat oo bismillahi gagarna siil aamew wainahu ina shaydaana ja shaydaanka oy musaaxiban hal lasaaxibsinya koy bihaditan lasaaxibsinti aljaariyati gabartoga liyastaxilatin halalsado biha bisababiha sababil jaariyatin kahalalsad bismillahi mernailen yadiya bismillahi nga laamo faday faakadtu ridan gobli biyatiha yadil jaariyati gobli fajaa huwa shaydan hadana koy musaaxiban hal lasaaxibsinya bihada alacraabi acraabigin kan lasaaxibsinsun bismillahi merne kan hadana lakoy liyastaxila huwa shaydan sin halalsado bihi bidnacami faakadtu ana gobdayna yani wa kay biyadi yadil acraabiya gobdi walahi ladi walahi ladi macbuda ka dhaarday nafsi nafte biyadi yadi ladi ladi galantiisa sugnaate ka dhaarday ina yadaho yada laca yani wa kay shaybani ina yadaho yada shaybani shaybaan yadiis i yadi galantay fise kasugunto maca aidi maca yadayhima acraabigin ijaaridin labadiyo galnyaadlga sadidiyo galnyaasho galantay kajartay rasulka uma dakara nabiy nabagusi isma allahi tacaala wa kala nabiyon amalsdlkaami saaso bacaamka kalkun bismillah iya muakada ini la bismillahi laranguru markilaamo rawa mslim mslim waa adis wuriyey وan abi umayata وan umayat bni maksiyin aصaxaabiyi صaxaabigahay radi alahu taala canhu kof koob mashhuurn hayne saxaabnimadiis ya saxaabiy kadaraan koob kal saxaabi radi alahu taala anhu oob gidaalkor ini saxaabiya dareen radi alahu taatatusiya lan koob saxaabiya radi alahu taala anhu gadoaye oob taabici iya mise taabic taabicin raximah llah walilay qaala may kagoolay yani wa kay umaya kana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shimi hadi jalisan ki fidhiyi haadi warajulun rajulkuna yaakulu amay balis rasulka balis o ka amay falam yusamihi warajulki ma magdhoonye allah ala ma magdhoonye bismillahi mer gurig walan sheena amawlay nagda bismillahi mer hataa lam yabdan bagaan min dacami dacami rajuli rajulki dacam shay bagaan ilaa lugmatun kuuskoma inti kuuskole horid yagudaa bismillahi naga falama rafaca rajulu rajulki marki korwelay aa lugmata kuuska indamboy ila fihi ila fami fami rajuli rajulka afshe in korweliya qaala rajulki meere taatoy bismi illaahi awalahu wa aakhirahu san fadacika anabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasul sheeg osoy uma qaala nabiyu naw may kagolay ma zaala shaydaan shaydaan mazulneeri yaakul huwa shaydaan amaw macahu maca rajul la amaw falama dakara rajulu rajulki marki onay husay isma allahi taala bismi illaahi erya istagaa huwa shaydaan ismandiisiyey maagi ismandiisi fi badni badni shaydaan shaydaan olol iska sugnaadiyo awalahu aakhirahu san saasan fayl amaskadatosh walaabisun almantaraen wal hamandiisiyo mana shaydaan mandiisiyo shay bismi illaahi digdig ilahi laagaas an umayat bni maksiyin umayata binu maksiyin ofkole saxaabiy radi lahu taala anhu qaala umaya may kagoolay kana rasuul lahi sala lahu alay slam jalisan kifidhiyaad warajulun wa kana rajulun rajulkana may haaday yaakulu wa rajulka ini ama ahaaday aba rasulka halis olka amay oo rasuulka fiiriya falam yusami huwa rajulki mamagdhoonya alaha taala maerne bismi llahi maern ilahi magashi magaan uma falahay lam yusami mamagdhoonya alaha taala magashi magaan xataa lam yakan bagahan min dacami dacami rajuli rajulki daamshin bagan ilaa lugmatun kus kolay bagaadi falama rafaca rajul rajulki marki korwelay ha alugmata kus ila fihi ila samihi sami rajuli rajulki afshen korweliya gaala rajul mere bismi llahi ilahi magaashey ka ame awalahu awala dacaami waaakira waakhira dacam sari falaika nabiyna wagosoli sala allahu alayhi wasalam lankun okekdan wal amay shaydan wala amay rasul gosoli wala liyagoma gaala nabiy mere ma zala shaydanu shaydan mazulna yakul huwa shaydan ama maca maca rajul falama dakara rajul marki usay ismala ala magashi usay ismala eri ya istagaho shaydan ismandisi ma aladiga ismandisi sabdi fi badnihi badni shaydan shaydan olol isku sugnaadi rawa abu daud abu daud abdid uri wanasaa-i warawa nasaa-i imam nasaa-i uri wa wan aishata radi allahu taala canha qalad aisha may kagoli kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasulki may had yakul wa rasulka ni ama dacama ngaamay faya sitatin maca sitatin limacshoyaka amay oo min asaabi asaabi nabi faja'a arabiyun lanku araabiya koy faakala araabiga amay kuwa dacama ami bilugmatayn lamakuusbay kuwari amay wa faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshima kagolay ama hoy inahu shaniye low sama alacraabiyu aaraabiga bismillahi erafadi wa lakafa dacamu dacamka kaafifadi kumisinsan kaafifadi hay shaydaanka wala jali wala jariyo araabiga wafala jaray dacamka saasasinka kaafi waay ma os oh, bismillahi erafadi san kaafifadiyo ayra wa tirmidi tirmidi hadis wuriyey wagala tirmidi hadisun hasanun saxiixun yani maylya kana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka yakul huwa rasuulka amaya dacamanga fi sitati maa sitati lima cisho dacam dhaamay sitadaas oo min asaabi asaabi nabi nabo asaabti isku mide fajaa acraabiyon lanko acraabi e koy faakala alacraabiyu aami huwa dacama dacamki aami bilugmatayn lamakusa kuweli lamakusaka aami lamakusa kuweli dacamkolyeri haltookle haqa hamurojey lugsi lamakusa kuweli faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay ama hooy inahu shaniye low sama alacraabiyu acraabigin magaamo faday bismillahi ira fadi wa lakafaa huwa dacaamka kaafiyi fadi kasalnaada fadi kumisinsan kaafiyi fadi laakin walaa dasin kaafi waay may lankaa bismillahi irne wala jarin oga tirmidiyo tirmidiya wa xadiis uriyey wagala tirmidi may kole xadiisun ada xadiisan waay xadiiskaasoo xasanun darjihi saxiixun o saxiixun wacan abi umamata radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy nabo may haade idaa rafaca nabiy nabo hadi korweelo maaidataho maaidata nabiy nabo gooridiis korweela ala yaqulu nabiy nabo meeraay alxamdu lilahi kasira ayiba mubaarakan fi ayra makfiyin walaa muwadacin ila akhirihi kana nabiy ana nabiya sala lahu ala slam kana nabiy naomayag ida rafaca nabiy nabo hadi korwela maidataho maidat nabiy nabo horidis hadi korwela oo manaha guru kufaru nagad qala yaqul nabiy nabo meeraayay sala lahu alayhi wasalam ay yaay saas alxamdu lilah alxamdu maxad kamila lilah ilahi an sugnaadi jamic lxamdi alxamdu jamic lxamdi xamdo dhamaantis lilah ilahi an sugnaadi kasiiran xamdan axmed amdan amdiyan sugnaadi amdigaas oo kasiiran fara badan amdigaas oo bayiman diibe amdigaas oo mubaarakan fi ilamdi amdikisa la barkay ayra makfiyin hal yani wa kay masalan ba ki yani kukaabtoomawnan hayn walaa muwadacin kilakutawanan haan walaa mustagnan canhu ahi kilakudeertoonawnan haan rabbana ya rabbana rabbano rawaamay wari adiska albukaariyo imam lbukaari wri ahmad alxamdu macadilahi xamdan ye mahdiye amdigaas oo kasiiran fara badan amdigaas qayban xamdigaas oo mubaarakan fihi fi lxamdi xamdig disha la barakay xamdigaas oo ayra makfiyin yani waa kay saas wa kilikukaabtoomawna an hayn kayfa makfuyin yasalka haysa makfuyin ijtamacat lwaa walyaw yani waa kay ahi waudkima axaduma fi laakari makfiyin yani saas kalku in allaha huwa yakfi ljamiic ilahay horta walkasi si kaafiye walaysa axadun yakfihi waay axad ilahay kukaabtoomaw majaro laleey wahuwa mutacaalin can dalika misla qawlihi wahuwa yucimu walaa yucam iya kadhiganta ilahay usi dadkuudiye malkuudiya ilahay saas oo kale kadhig kalkun ayra makafiyin kila kukaabtoomawnan hayn ilahay ay ayra mafiyin haar i kila kukaabtoomaw geershay lilahi yala kuxaaloy alxamdu lilahi allahi taas ayra mafiyin haar i kila kukaabtoomaw geershay ilahay malku malkukaabtoomaw ilahay lan kukaabtooma kormajarwa walaa muwadacin haar i kila kutawaw ey ayra matrukin dalabi ilayhi wa ilahay markas walal kudalbade ma malku tabaw mana maydadadibijarsuir ayra mafiyin haaliki lakukaabtooma reerti ilahay malku meerma malku kaabtooma walaa muwadacin haal ilahay lankutabaan hadiyo jar ilahay wal sugey walal kudalbade ma ilahay malku tabaw mana walaa muwadacin haal ilahay lankutabaan ay ayra matruki dalabi dalab shay lankutabaan ilayh ilalahi kudalbada warabati fima cindahu ilahay artis wali haali ladalaba marna malku tabaw mana walaa mustanan haal lan kudeegtooman anhu an ilahi ilahay lan kudeegtooman ilahay maan mal kudeegtoomayo lan kudeegtooma kormajar wallahu lganiyu ilahay si aniya darta kudeegtoome laakin si mal kudeegtooma walaa mustanan haal lan kudeegtooman anhu an ilahi rabanaa amdaxu an amaane rabanaa mafcuul inilkuelo mafcuul lificlin macdufin tabdiiru amdaxu le amdaxu an amane rabanaa rabigaani amane misl e munaado xulifa minhu arfunidailero rabanaa ya rabanaa rabahano lamad ged mas rawa ma yuri raable rawa ma yuri hadiska albukaariy imam lbukaariy wuri wa waan mucaad bni anas mucaad bin anasin radi allahu taala an qala mucaad bin anas may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay man akala man gofal gofti akala huwa manka amaaw daca man dacam amaaw faqala kagolo reer markiisa an bacdishe alxamdu lilahi aladi adcamanii hada warazaqanihi min gayri xawlin mini walaa quwatin sa kagolo wa gufira lahu liman ma takadama olhormari min dembi dembi man mana kala lankiamo dacam guraam faqaala manki faqaala huwa manki kakol marki dacamki faro bacdishe alxamdu maxadillahi ilahi macadkaamile iskule aladi alahaas o acama huwa aladi goodiyay ni ani goodiyay hada dacama dacamkan kan ay goodiyay warasaga huwa ala irzaagay ni an hi dacamkan irzaagay maadle min gayri xawlin heelalaan irzaagi xoolkaas oo mini anagego ahaat walaa quwatin awood laang irzaagi gowdaas oo mini anagego ahaat laang irzaag allahaas amaad kaamile le saka ufira lahu liman manki walan dhaafay ma dembes takadama huwa ma hormari min dembi dembi man manka dembi shee wali hormari lan dhaafay wa kawama yuriy xadiska abu daawud atirmidiy waqala tirmidi ma ola xadisun hada xadisun way xasanun darjidiisna hasan baabu laa yaxiibu dacaama wastixbaabi madxihi baabun hada ka baabun laa yaxiibu huwa shafsagan eeboyaan dacaama dacaman eeboyaan waistixbaabi madxi baabu istixbaabi madxi madxi dacam dacam amaanaw shay sunanimadiisi ambaabay wa baabka maylin tarjumaysaday dacaamkadan eeboyaan hunguroblakinsheen an eegoyaana nicmi ilahay umal eegoya oban fadaan suurtabasala baabun laa yaciibu huwa shasagan eegoyaan acama daam eegoyaan waistixbaabi madxihi madxi dacaam dacaamka amaanow shay sunanimadiis ambaabay wa an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goray maa caaba rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshi ma eeboyna dacaaman dacaam ma eeboyna gardo wulishe wulishe dacaam ma eeboyn rasul dabadiseedan faylagta lakadaydo reer haboon in in ishtahaa lama layo in ishtaha nabiy nabag hadi jeelado huwa dacama dacam kaso ishtiheeyo fadaayo jeelada bes akala nabi nabag amay dacam kasa amay hobus dacamka fado oo yani wakaysa jeelad maha dacam isu fado nagad usku amay bes wa in kariha nabiy nabag hadi kaado huwa dacama kaadoon taraka nabiy nabag kutabahay huwa dacama dacam kasoy kutabahay bes walba maha maeeboyanl dacamka may ha isorto may jeesa may ahay yani kada wahamay kada hosbad hakabadida intaha wela kada lilay mana متفق عليه وعن عائشة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي نبg ya suaalay أهlah أهل النبي nabg helshiya suaalay الdma goosaariya suaali kusaar kusaara suaali faqaalu ma eren helki ma cindana agdan mahane ilaa kalon kusaar oo kal e dhina ala baalan yan walkal mayaalo fadaca النabiy nabg weri bi bilkali fajacl nabi naumay gudgalay yakul ama wayaqul nicma ludmo alalo nicma ludmo alalo tawa muslimo muslim ya adi kuriye dacam la maanawti baabo istixbaabi matci matci dacaam itiya rognee haye an jaabirin radia allahu taala an ana nabiya sala allahu alayhi wasalam saala nabiy nabo suaali halaw hla nabiy aludma kusaara suaali aludma kusaar ma yudamu bihi lkubzu moonfad walakakusaara ma iyo an kana o jamidan wal enjegan i walko he walgoyan wali haadan walakakusaardaolen kusaar kasa rasuulka suaari momfil inshan red kusaaraan inshan faqaalo asaabti meerena ma cindana agdaan mahaan ilaa kalon lay haadier kal oo usub dhinaawa lay kusaare usuleef inshanan ma wal kalmiyaal wal dhinaawa la shegay kalka mana bes fadaca nabiy naba un weeri bi bilkali kalki an weeri suran sheenaari mana fajacala nabiy naba gudgali yaakulu aamaw wayaqul nabiy amaanti wayaqul nabiy raw nicma ludmu kusaar hadii la argooba kusaara nicmo lahaadi alkalo a nicmo lahaadi silay nicma ludnu kusaara nicma lahad alal almaksusu bilmadxi amaanta kan lakakasisahay maybua alkalu khalwaasilay mana amana kaloo dhinaa iskuheo saaseho way markaas walila kusaarada kinkaliidid hay saasat amaanay rasul rawaa mayuri adisku muslimun bama ladi yanbaabi yaqulu shaksu shaksigumaa kagoola yaqulu man xalara طacaama wahuwa saaimun ida lam yuktadab walfaacil gadir faacilka mantaas le baabu ma ladi yanbaabay yaqulu kagoola hu maaga manka golaw xadarat xadara huwa manka xaadiray aطcaama raashin korsulumi walhal huwa mankana saaimankisoomang ida lam yakdir hadin afraan wa bati yani ida seti idoo walimiya lo seti idina adina soomanto masalan walyarfadium anako baama aladiganbaabey yagul shaksu yagul kagolaw hu maaga manka golaw xadara huwa mankan xaadiray aطcaama acaama xaadiri dacaam lansedi wali kagolofadi walhal huwa mankana saaimnki soomn ida lam yaftir huwa mankaas hadin afurne hadisun afurna walikagoola fadi mana ob afur usuba ame walaba ama an abi hurairata radi allahu taala anhu al abi hurayra may gole kala rasul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulki may gole idaa duciya ahadukum ahadkin hadi lang weero ila lwalimati wa walima hadi ahadkin lang kuweer falyujib yajiib ay diinay walimadiseeda walyarhaatoy badnaato yarhaatoy hanga inkuweertime walkuseedeseedaw ufkol halke karaamayaas iya muhiimka ah eh. idaa duciya ahadukum ahadkin hadi lang weer falyujib yajiiboy wala ninkuwera me wal gorgortun maya hoob lakinweri ajibe rasulka yani saaso wala lakinkuwera wili mal sheegna argay idaa duciya axadukum axadki hadi lang wero dumarka an wereeri ler falyujib lay bes wal malin sheegna walan weeri lay ma su ajiiboy fa in kana huwa axadki hadi ay saaimankii sooman ay seeda idi seedi walimiyal soomanyima falyusalihi duaayoy asalaatu lugatana duaawkihay falyusalihi duaayoy fa in kana huwa axadki hadi aya saaimankii sooman ay o walaagin ama korn falyusalihi duaayoy ahay dacaanki alisin barakeeya ma ahay walakin shaygin isin hadi suubsadahay tan maqbul alisingadikasabagidin en in duaayo lilay mana wain kana huwa axadka hadii eya mufdiranki afursangaynwa falyadcami amoy walow lugmatan bahate walahi amoy lilay awaama yuri adidka muslim muslim yuri muslim walaalka ye yani galbishay may nadiif dhiibka nagade inadidifkoyto waana ku nagat mae ini wal ku-aanka wali hadam walaanta dhiibka nagade kalku aangalilay rawa muslim muslim ya hadis wuriye qaala alculamaa culamad mereena macnaa falyusali macneheed falyadcu hinduaayoy saaxiba acaami acamka saaxibka hinduaayo wa macnaa falyatcam macnaheedana maybua falyakuli amoy ba ma ladi yanbaabay yagul kugolahuma man kugolo duciya langweri ilaa acaami lankaweri fatabica rahay manki ayr ayr manduciya silngerima ersirahay si kugoolo fadisun ay bama aladi ganbaabey jagoolo kugoolaw hu maaga kagoolaw man kagoolaw duciya huwa manka langweerey ilaa dacaamin walima dacaan walankaweeri fatabica rahay hu man duciya kilingweeri rahay ayru ayru man duciya kilingweeri ma ersirahay adiglikingweeri ma lankadhaa korahay a dadki dadka usku darereen aragay usku rahi waktigii horta daful iyo laray walimaadka badnaado jiran sadakada babnaada jabti yani kalka maka masalan ba shanta qof ilyaha inwer maalinko a ah, yani shanta qof inwer shanti qof kalka ma e qof ko harahi qofki kalka jidka la dareera badhinya hada de maynin la jar ilka gurey maya ma eh idanta lagu seeda reed malan diya sida mashumuk wala sula dareera bes marka idila seed saaxiibu dacam seed markaasa la ihan lanka naragahayto sunana rahay tartiiblay bes sabaasana baahan maayo ma intaniyam jees i aykin werriri iyo jidka bliska daaro maana qofki afligaadilin jeesa me mana bahuma ladigan baabey yagol kagoola huma man kagoola duciya ilaa baan fatabic rey humanki ayru ayru man ray an abi mascuudin albadri radi alahu taala an bala abu mascuud may kagolay daca rajulun rajulka on weeray annabiy an weeri sala allahu alayhi wasalam lidacaamin dacaaman ka weeri sanaca daamin isku weerowkisusunaa waabti rasul samisha bal samey jar walimadlan isku weeraw dacaa rajulun rajulka wa annabiya naba n weeri lidacaamin raashin an ka weeri dacaamkaasoo sanaca huwa rajulki suubi ay dacaamka lah linabiy nabagan suubi rasulka sireediisa maya sira hamisa hamsatin shan shan shankan shan kuweelawn haluse shan qof ada shan ata ada shan inka ato koyere sala allahu alay wasalam bes intilatinkuweeri lay bes saasa lafade ada dadkari nin weerin horta walkaroonyi ini lanka darsat lanka saaibka aragdo haba gabalka intay welima malaf ogol mana tiradi lakin cayini bes tiradaas len wilaasa oob tiradaas jeey waayo to ad walkada darsata baraden badin wal insheeg malkeera mana dhib badan kumana magaalada yani isku dhib badanto isku jar yani saas wali tira lakin tirgal may walaan tira gala jar kalkun yani soor isku karyaayo yani mae mana magaalada walaashe wala xisaabano beese walaasha dhan beese la ew qiyaaso kalkun qiyaasa kasoodan qiyaasi dadkaasan ka tira galay laakin sida oo shareecada ogolo hoob la fiiri hal dhacaam shan koof lanka tira galay hi shan kelka darsuma koran sida shareecadkaasa moodni taas laakin taas may bua marki in iskaalmaya etu laakin hoob tira lakin ayna tiradaas jiyes hadda tridiya wedi rasulku abd sala lahu alay salam kamisa hamsa fatabica mayrahay hum annabiya waman macahu rajulun rajulkao kala yarah falama balaga nabiy nau marki deeriye albaaba baabal beyti gurigi ilbaabsi marki deeriya gaala galawlaganaadiya gaala nabiy naog may kagolay sala allahu alayhi wasalam ina hada rajulkan kan edargay tabica hada kan harahi si tartiib wasalam sheegay na oni anarahay lankan gofkun argay ada shanti in dirti tale sheen lankan si anarahay fa in shita alfalaas an taadana anta inaad idinto law lihaadaan idinto fadaas idinka lamarisey a fadaka u gale markaas fayadkul wa inshita adi ad fadaason raja anta ku nagade an ortumaan weerneer anta ku nagade hoobada fadaason ilan idin ala fada idi idin lakigal qaala rajul rajulka may ka golay bal aadanu lahu ya rasuul allahi rasuul ala langakadahay mal raja ari mana walang idi mel mutafaqun caleyh وan abi mascudi اbdri kalku tadaful salk samey an abi mascudi اbdri radi alahu taala anhu kala tadafulnimadna mafaylad dadka dareeran isku dabgal mafayl mana walka rooyi soobka aji jartoodan hata walka roonyilay mana marki oomag gadanlay hinsheenilayd mana an masraakoro mayn yani wa kay oomga roob daasi mana markaasi gaasi halsaamoy may wala saab rasul islaama jira arni lanko faataada wa kutufaatum sodon riyaada lasiyaay waan walshal goslaalema saasu mana kan hoob gaajesiyi saaluglaan kan kalan kaalmaylo baanyi man alxamdulilah bas wal kas wala haysade taalug badany walayla haysade wal yar naadir maahayna sadan badany walayla hays waktigii hor oo kale sidii hor ma eh yani waa kay saas waay kolkun fiiri can abi mascuudin albadriy radi allahu taala canhu qaala abu mascuud may ka daca rajulun a nabiyan weri lidacaamin liajli dacaamin dacam daraadiis an ku eri dacam sanaca huwa rajulka soobiyay hu dacamka lahu liajli nabi nabagan soobi kamisa kamsati shan qof shan kuwelawna haal usiaiyan weri wa shan qof ada shangatinkoy fatabic mayrah hum annabiya waman macaw nabagi shanti gof mayra afarti gof mayrahena rajulun rajul yarahi falama balaga anabiyu naw marki deeray albaaba baab albeyti gurigi ilbaabsi marki deeray langalniye qaala anabiyu naw may kagooley ina hada rajula rajulkan kan aya tabica huwa rajulka rahayna unhana rahi ilbaabka marki lasuruny ma marki gololo lagalmede gololo lagal gofmal hadii koro irti banaanka ina hada rajula rajulkan kan e yatabica huwa rajulka na unhana rahi fain sitadi fadaas anta adana anta inadn idanta law lihada fadaka falam wale kawi kala bacdood gatinidmas wain shita del falaason rajaca huwa rajulku nagde min hada makan ku nagde qaala rajulki may kagoolay bal aadanu ana an idimay lah lirajuli an idime ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi mutafakun aley baab lakli ama yen baabey mimama ladigilku ama yalihi wa mag lharib i shaksi lharib wawacdihi baabu wacdihi wacdi shaksi shaksi wacdiyo shay wacdihi wacdi shaksi shaksi wacdiyo shay baabey watadiibi taadiibi shaksi shaksi edbiyo man wacdiyaayo edbiyo yusi huwa manka laayahay akla akla ah, man manka amawsha laayahay langali lanki o laayahay wal ediye wad yalin sheegay manaha aadaab aadaabulakligalin sheena yan baabay baabulakli amaw yan baabay mimama ladi heshilaku amaw yali huwa maag lahariro hi shaksa lahari walelka laharir lay kuwedaas wa wacdihi baabu wacdihi wacdi shasi shasi wacdiyaw sheen baabay man wacdiyaw yusi huwa manka laayaw akla akla man manka amawsha laayaw watadibi adan baabu tadiibi tadiibi shasi shasiga diyaw sheen baabey man idbiyaw yani yusiihu a manka laayaw aklahu aklaman manka amawshe laayahay an cumar ibni abi salamata radi allahu taala canhuma qaal hadisyo dhelan qaala may kugole cumar kuntu an haadi eri yani gulaaman kuriya haadi gulaamkaas oo fi xijri rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay libertis usugun ey taxta kanafihi rasuulkaas korshay wanadrii firidi yani aadis oonay o umu salama lera rasulka zawjadiis haysireed idi rasuulka roogay rasuulka ikorsaday la ha rasuulka aaday awji aaday gabay kabacdi korsaday kuntu an haadi gulaaman kuri fi xijri rasuuli lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasulka libirsisusong ihaad rasuulka taxtidiska jaray rasuulka ifiryahay ma ikoryahay la wakanad yadi galantay ma haatay cumar oo unug yar e gulaaman kuri yara sheegan wakanad yadi galantay tadhiisi wareegasi taduuri wareegasi fi saat fi saxfati saxanka iyo maam hoorada ka wareegasi a galantay unug yara aha orida kurega sintaabgaad ntaabgaad wacdidi ma wadilinbaadi ma yusi aklahu amisislankiumaya wal wacdiye faqala rasuul lahi sala lahu alay slam liyan mayngaday ya gulaamu unugo sami laha bismi llahi dhe marki ulaamas sami lahi tacaala ilahi magashi maga bismi llahi dhe wakul an biyaminika galanta midjeedka an wakul an min maagihesheku an yali huwa maaglahrirka adkilari inig adkilarilmlakdwa mutafaqun caleyh qawluhu qawlu cumar cumar golshi tadishu kugooli bikasri daayalafi tadishu وبعda bعda dain yan hati fadishu yada somu sanat lama nadabisay min tati hoos lama nadabisay alakri macnaahu tataxaraku ay tataxaraku hiya ahe yadiya dhagdhagaagasi tatataxaraku watansadu tegamaasa ilaa nawaaxi safxati orod yani waa kay dinyaalshe yak wareegalsi tataxaraku dhagdhagaagasa watansadu kadu tegamaasa ilaa nawaasi saxfati orod dinyaalshe iya kasu tegamaasi walo wacdiya layreed mana وعan سلمة بن لقوع رaضi اللهu taعaلa عnه aنa رaجuلa رaجuل yakl huوa رaجuلka amey عnda رasuل اللahi sلى اللهu عليه وسلم ilahi rasulka agdisa ka amay بشimaalhi شimaal الرaجuل adidka mo ada mana midig ka amo kala fade bidita diidah ahanlsagama adidka nin hormar aنa رaجuلa رaجuل ye akl huوa رaجuلka amey عnda رasuل اللahi sلى اللهu عليه وسلم ilahi rasulka agdisa ol ka amay بشimaal شimaal الرaجuل ol ka amay faqal نaبiy nabo reed وacdiyamera kul an بyaminika galanta mid geedka ah qaala rajulka mer laa astabiicu anana ma awoodo midika ama ma awoodo qaala rajulka ma qaala nabiyu nao may ka goray lastaacta ma awoodo ma awoodo ad adfer habaar mas lastaacta ma awoodo ma manaca ma reebna hu rajulki makureebna ila alkibru kibir ma walkal makureebna galantaas midgeed ama shee wala usan diidi kibirlay hadalkan lay yani kibir may bua badrulxaqi man hagi la reebo la difaac hagi la xagiro manaa la diid xagan in sheegi midig aan diidi waako usuna fama rafaca rajul rajulki makorweelne ha alyamina galanti misgeed munkar welne mardemb ilaa fihi ilaa fami fami rajul rajulki afshay munkar welne galantis munkar welne waab galanti enjag diiba mana besinteganti malaaba maas walba magaado korto ma dhigo korto saasanagasi cigaabka kadhi mana yani ayadi falyaxdari ladina tila amoodna waan wiilasa baabka kakmood tawa muslima muslim ya wadi kuriyey baabnaayi reeboyen baabay can ilkirani hariiriyo luskureeb bayna tamratayn lama timiroodna hariiriyo luskureeb wanawi ma nawi tamratayn lama timrood walilmid hariiriya lafuraabi ambaabay ida akala huwa shaksiga adi amayo jamacatan fi jamaatin jamaca dhahdiyo ka ama ila biidni rufakati rufakati rajul rajulkaasoy rafiigintiis idinkooda ma ahin maylnamaylnkuadra baabnahayreebo iyo ambaabay can ilkirani hariiriyo bayna tamratayni lama timrood la hariiriyo luskureeb oo wal yar yar inu timre luskureeb timirlay ma e wanaxwi ma naxwi tamratayn timir walilamide e wal yar yaro saas eh oo hilib yar yar eh reerko lagugoyn kalankalkilerayo kalsayo hilibka la shiila yar yarse iyo waribasaasan yar yar lama laman gaado iskureebiyan baabey eme ida akala huwa shaksin adi ama jamaacatan fi jamaacatin jamaca ka ama hoob shirida ama solaa gooridaas isku le hadalaysifadaas antariifadaas laakin hoob jamaca ka amas yani lama laman kaas kaas iskureebiyan baabey ilaa selaka ame hoob aboobtisafadaas ila biidni rufakati rufakati shasi shasi rafiigintiis idinkooda ma idinku gaadan boobti sidey ogaada erto markaasu ha atantilaer goortisla korto markaas an jabalata yani bn suaymin radi allahu taala an daala jabala may kagole asaabana may nasiibey yani wa kay caamu sanatin sanad abaare iya nasiibti sanatin sanado caamn sanad laybahaytay wala nas laafi caamu sanatin sanad caamka mana badana sanad ang isticmaale sanatin aaran badan ang isticmaal kol asaabana may nasiibtay caamu sanatin sanad abaar eh iya nasiibtay ma cabni zubair cabdullahi bn zubair maashi cabdullahi bin zubayr zamankiisu khaliif tahay makiyo nayo madina kuma ijaasanti xajaaj bin yusuf ininkoyn dilna waktigaas saas sinad abaarayna sinkeeri reed farusignaa walni irzaagay tamran hunguru kala mijarne maonfi mijarne simirnay aamani wa kana cabdullaahi bin cumara radi allahu taala canhu may haaday yamuru ki maraw bina unina maraay walaha naxnu no naakulu aman uno timirsi amano hana maraay nawacdiyahay fayaqul ibni cumar mayraay laa tubaarinu ngaribidenhe may wali fa ina nabiya sala allahu alayhi wasalam naawe rasuulka reeb yani ligraani hariiriyo iyo reeb lama lama isda hariire reebi uma yaqul nabiyu naw may kagoolaye ilaa an yastadina rajul rajul hadii edin dalabo akaa aka rajul rajulka walaashay ku edin dalomaayin mutafaqun calayhi hadiskuna mutafaq wa waan jabalata bna suxaymin qaala jabala may kagoole asaabana may na asiibtay caamu sanatin sina dhabaare na asiibti maca bni zubair cabdullahi bn zubair macashay sina dhabaare na asiibti farusignaa walni erzaagay tamran timiriyal erzaagay وakana cabdاللahi بن cmr رadi الlahu taعala canهuma may hadi cabdالlahi بن cmr yamurki maraw binaunihana maray وanaحnu walhaal naحnu nu naakul amano timirti aman gabalka gaajina jirto waanata timirto yarbatani aman fayaqul ibn cmar maymay kagolay laa tugaari nong hariiriden lama lama in ingaaden hal halle ingaado ma ang hariirile may wali fa in النabiya sala الlahu عalyه وasalam ye nahawe rasulka reebi an ligrani hariiriyo lam lama langaado rasulka reebi a uma yaqul nabiy no may kagolay ilaa an yastadina arajul of hadii idinku dalbado maahin akaahu aka rajul rajulkaas walaashay ku idin dalbo maahin markaasay hoob idinku dalabto kafasa ama kortu lamlama ss mutafakun aley ofkaas walaalkeel ilaaliya lamlamangado kal di hadii idinku baasma fahuma aladigi ambaabey yaqulu shaksu yaqulu kugolawhumaa wayafcalu falahuma man of yakulu ama walaa yashbac baabu ma aladigi ambaabey yaqulu kagolaw hu maaga kagolaw wayafcalu falaw maaga man yaqul i yafcal bamay ka tanaazucaayan faacila fadaayana mantaas yani aitoni wezan wafula hormari baabu ma ladigan baabay yaqulu kagoolaw hu maag fa yafcalu falaw hu maaga man kagoolayo falaw yaakul huwa manka ama walaa ishba waan dherigaan lan wal aamaw wanan dherigaan wali kagoolo fadi fala fadi yan baabey sika dherigo oo yani waa kay an dherig waan waxshiy bni xarbin radia allahu can radia allahu taala canhu ana asxaaba rasuuli lahi sala allahu alay slm gaalo saarsameerena ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina una naakulu aman markas wala aman waan walaa nashbac mana dhirigaan orin qaala nabiy naumay kagolay falacalakum isimay muduntina taftariguna inisha sawaasano lang mahorud yani goonisha lankadijaarsalag dhawaa muduntiin saasan weelang qaalu asaabti merena nacam ha sal sabanuma qaala nabiy maray fajtamicu kuluma saasan weelena kuluma calaa dacaamikum kuluma marki kulumtan reed wadkuru sma allahi ilahay magaashiosa yubaarik ala barakeey lakum isin fihi fi daami daam kasasin barakey kawama yure hadiska abu daud waan waxshiyi bn xarbin radi allahu taala an ana asaaba rasuuli lahi sala lahu alay slam gaalo asaabtamay ka golen ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina una naakulu amane walaa nashbacunan una maana dherigaan qaala nabiy naumay goley falacalakum isin may muduntina taftariguna inisa sabaasan amuduntin amalay dacaamka ola ama kisa sabaasan qaalo asaabtamay lena nacam ha qaala nabiy naumay goley saasan welena fajtamicu walisufala fadi kagoolo fadi maha fa ma yaqul hutime ma yafcal hutima nagata ijtimaac cala acaam fajtamicu kuluma cala acaamikum kuluma wadkuru husa isma allahi tacaala ilahay magaashi husa yubaarik ala barakeeye lakum isin fi fi dacaami awaama yure hadiska abu daawud kalku dacaamka may kafayl in la ijtimaaco lakulumo marki wala ama waan hadan bismi llahi le markaasa dhirigdiyonayaw yani yahi hasale lamadaba la helay awa abu daawud iyo abdika naguriy walahu alam